baabu aqsaami lmaddi laazim madka laasimka ah aqsaamtiisa baabkiisi weeyaan shalit hore waxaan soo maray tacriifkii muduuda laba madna axkaamtoodii baan soo maray madkii ugu dambeeyey baa deetana inoo harsanaa axkaamtiisa xagga tacriifka uu soo hormaray waana madkii laasimka ah marka sheekhu wuxuu ku lehay laasimka madka laasimka ah aqsaam buu iska mhm. leh aqsaamtaasoo afar ah hadalkaana caddeeyeba hadalkaa caddeeyeba afarta hadalkaa caddeeye midi waa kilmi midna waa xarfi marka u horeysa madka laasimka wuxuu qaybsamaa kilmi iyo xarfi deetana kelmigii iyo xarfigii midkoodii la arkaaba muxuu leeyahay mufaqal iyo muafa afartu saasay kolkaa maaragta ay ku dhamaystiranta markee la odhanhayaa waa kelmi markeese la odhanhayaa waa xarfi kolka xarfi la odhanaya waxaa weeyaan sukuunku hadduu yimaado xarfuma dabadii sukuunku hadduu yimaado xarfuma dabadii xarfumadkaasoo ku jira xaraf xarfumadku muxuu ku jiraa xaraf nuun of sood ila aakhiri sukuunkii muxuu ka dambeeyaa xarfumad buu ka dambeeya xarfumadkiina muxuu ku jiraa xaraf buu ku jiraa marka maxaa la odhana waa maddu laazim xarfi abaa la odhanaya bal waxaad ka warantaa haddii sukuunkii la helo bacda xarfi madinna la helo laakiin tii xarfumadkaasi uu kelimo ku jiro bal ka waran kilbi baa la odhanaya waintaha almawduuc sidaas arrintu ku dhamaada markee mid kastaba muaqal la odhan hayaa waxaa la odhan hayaa xarfumadkii sukuun baa ka dambeeyey marka sukuunkaa haddii la idqaamo muaqal baa la odhanaya sukuunkaa haddii la idqaamo muaqaf baa la odhanaya haddii aan la idqaaminna mukhafaf baa la odhanaya waintaha mawduuc nuwa lqalami nuwa lqalami yaasiwa lqur'aan maxaa la odhanayaa ma muaqal baa mise mukhafaf muaqal buu noqonaya waxaad ka warantaa marka haddii la yidhaha yaasin walqur'aani nuun walqalami oo la idaariy muxuu noqonayaa kafafu noqonaya aliflami maxaa loo odhanhayaa muaqal mim allahu maxaa loo odhanhayaa kafaf ila akhiri ayb laazimka xarfigiihi xuruuf khaasuba iska leh alifku wuxuu qaybsamaa saddex qaybood wax unaaiho laba laba xarafuna ba ta ta xa soo yaa wax unaai ah oo laba xarafuna iyo wax ulaafi ah laakintii dhexda laba saddexda xaraf ka dhexdii uu xarfumadya iyo wax ulaafi ah oo uuna ka dhexe xarfumad ahayn ka uu xarfumadka yahay waa intan ka uuna xarfumadka ahayna waa alif ayuu kolkaa maaragta ku noqonaya ayb marka xarfigu waaba waxaaba weeye gebigiisuba kam casal naqas waintaha almawduuc kam casal naqas kulligoodna kolkaa maaragta waxay dhacaan fawaatixa suwar hijaai ma arkahaysid ilaa haddii aad aragtay xaggu ku jiraa suurad bilowgeed buu ku jiraa waintaha almawduuc saasuu kolkaa ku noqonaya hmm oo waxaan tuxfatulafaadkiisusoo wada daraasayno wey macasharaxoodi halkaa waxaa kuugu dhammaaday kelmigii iyo xarfigii markii laazimka ah kelmigiisii iyo xarfigiisii muaqalkiisii iyo mukhafafkiisii gebi halkaasi kuugu dhammaaday ee miaalka adigu la dhexbood ayuu ku noqon deetana sheekh warka wuxuu kaaga sheegayaa mad laazim ah oo welibana mukhafaf iyo muaqal isugu jira oo laakintii kolka maaragtay laba waj uu ku banaan yihiin waa madka maddulfari loo yaqaano waana mad laazima weyaan asal ahaan lanna tilmaantii laazimkaa laga ya laazimku muxuu ahaa waa in xarfumadda arka xarfumadka maxaa ka damaynaya saakinu xaaleyn baa kolkaa ka damaynaya bes bada shay bay ku noqonaysa lix meelood keliyatu qur-aanka ka soo arooray allahu alana adakarayn midkii kasa waa laba laba soomaa erayadan ayib haddaa dooni bedel haddaa doonina tashiili labada wejna sidaa ku ixtilaafu sheekhu ku yii faisa uu kuu sheegayaa sheekhu wuxuu ku yidhi walaazimu lmaddi madka laasimkiisu lahu waxaa usugnaaday sugnaaday aqsaamun aqsaam aqsaamtaasoo arbacatun afara aqsaamtaasoo bayanahaa uu caddeeyey alkalaamu kalaam kilmiyun iyo waxarfiyun weeyaan wa kullun ku kasta oo minhuma ayaa ka mid ihi muhaqalun iyo wa mukhafafun weeyaan amaa wa kullun ku kasta oo minhuma iyaga ka mid a ah. qad culima waxaa lagu ogaaday muhaqal iyo mukhafaf xarfi weeye in sukuunu sukuunku jaa hadduu yimaado bacda maddin mad fi lxarfi xaraf dhexdii xaaluu ku sugnaaday oo xarfumadku uu xaraf ku jiro kilmi weeye in wujida haddii laga helo xarfumadkii bikilmatin haddii laga helo muaqal weeye in udqima haddii la idqaamo asukuunu sukuunkii bimacnaa musakankii haddii la idqaamo mukhafaf weeye in kaana hadduu yahay laysa mid aan ahaanin mudqaman mid la idqaamay wallaazimu alxarfiyu laasimka xarfigiihi kamcasalna qasa xuruufteeda weeyaan wa kulluhaa dhammaanteedna tukhasu waxaa lagu khaas yeelahayaa biawali suwar allahu iyo alana iyo adakarayn abdil bedel oo sakilta siili oo wacrif ilwajhayni labada wajba ictiraaf halkaa ku jabo wallahu aclaa waaclam waxkam